بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويبيتون بمزدلفة فصل كان مؤلف حكاه لدونا saddex arimood almabiit bimusdelifa musdelifo oo loo hoydo iyo wixii la socday ee acmaalaha arrinka labaad oo ah alramyu yowma anaxr maalinta tobnaad oo dhagaxtuurkii la sameeyo iyo wixii eh, arrinkaa raacaya axkaamah arrinka saddexaad oo ah kayfiyat taxallul min alxaj qaabka looga xalaalooba xajka wuxuu idhi wayabiituuna way u hoyanayaan bimusdelifata meesha musdelife la yidhaahdo ayay u hoyanayaan almabiit bmusdelifa waxaa weeye waajib min waajibaati اlxaj waa waajib ka mida ah waajibaadka xajka rukni ma aha mabiidka ama hoyeeshada loo hoyanaya musdelifana wuxuu ku xasilayaa in la joogo habeenka tobnaad bacda muntaصaf اleyl habeenka markuu kala banmo waxay ka dambeeya saacad xataa laxda wax yar oo wakti hadduu qofku joogo habeenka markuu kala banmo kadib mabiidka u xasilaya waayahay sida carafaba aanu nidhi bacda zawaali الshams yowma الtaasic waxa weya laxda hadduu joogo carafo wuquufkii uu xasilaya waayahay marka habeenka o dhan inuu uhoydo shardi maa habeenka badankii inuu joogo shardi maaha laakiin habeenka niskiisa hore looma xisaabinayo niska dambe omaa la ictibaarinaya waktiga mabiidku wuxuu ka bilaamaya bacda muntasif اleyl waayahay wuxuu yihi wayabiituuna way uhoyanayaan bimusdelifata musdelife ayay uhoyanayaan waman qofkii dafaca minhaa ka baxa musdelifa bacda nisfi اleyl habeenka kala barhkiisa kadib habeenka markuu kala barhmo kadib ow amase qablahu habeenku intuuna kala barhmin ka hor oo wacaada soo laabtaa qabla اlfajri waagu intuuna dilaacin ka hor falaa shayءa calayhi wax ku waajibaya kolkaa ma jiro waman lam yakun qofkii aan ku sugnayn bihaa musdelifo fi nisfi اthaani niska dambe oo habeenkii ka mid ah. daman dhiig ayuu daadin doonaa oo fii wujuubihi dhiiggaas waajibitaankiisu alqowlaani baa ku sugan labadii qowl ee nagu soo dhaafay qofkii carafa ee ka baxa intayna cadceedu dhicin ka hor waaya wuxuu yidhi mualifku qofkii musdelifo ka baxaa bacda muntaصaf اleyl habeenkii markuu kala badhmo kadib kadibna aan soo laabanin qofkaa waxba lagu mare maxaa yeele saan soo tilmaannay wakhtiga mabiitu musdelifa uu xasilaya waxaa weeye markii habeenku kala badhmo hadduu laxdo uu joogo markaa kafa ku filanta qofkana dee intii waa u xasilay bacda muntaصaf اleyl maadaama uu baxay dee markaa mabiidkii wuu u xasilay sidoo kale haddii uu ka baxo intuuna habeenkii kala badhmin habeenkii niskiisii hore ayuu joogay fiidkii dabeetana iyadoo habeen kale markii la gaahin buu ka baxay musdelifa wuxuuna ku soo laabtay fajirka ka hor salaaddii subaxoon la gaadhin ayuu soo laabtay kaana waxba laguma leh oo kaasina wuxuu la mid yahay uun wuxuu la mid yahay sida qofkii carafa ka baxay intayn cadceedu dhicin dabeetana soo laabtay qabla alghuruub maqhribka ka hor soo laabtay qofkaasuu la mid yahay asna dhiig laguma leh nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu u fasaxay sawdo iyo umu salama oo xaasaskiisa ka mid ahaa in ay ka fulaan musdelifa bacda nisfi اleyl habeenkii markuu kala barhmay kadib ayuu u fasaxay nabiga alay slam muuna farin sawdo iyo umu salama iyo ciddii la jirtayba wax dhiiga inay bixiyaan maadaama ay dumar ahaayeen iyo ciddii la jirtay ee caawinaysayba marka taa waxaa laga fahmaya bacda muntasaf اleyl qofkii baxaa in mabiidkii musdelifo uu xasilayo waaya laakiin qofkii aan joogin buu yidhi musdelifa bacda fi nisfi الثaani habeenka qaybtiisa dambe niska dambe habeenkii aan joogin ee fiidkii uu fulay dib u soo noqonin qofkaas dhiig ayaa laga rabaa inuu la yimaado dhiig baa lagu yeelanaya dhiiggaasi ma waajiba mise waa sunno wuxuu waxaa ku sugan alqowlaan labadii qole lagu soo dhaafay fasalkii hore ee qofkii carafa ka dhaqaaqa intayna cadceedu dhicin ka hor oo markaa aan ku soo noqonin qofkaas laba qowl baa ku jiraan nidhi in dhiig lagu yeelanayo oo dhiiggaas ku waajibaya in kale laakiin qowlka muctamadka wuxuu ahaa inuu dhiiggaasi yahay mustaxab sunno yahay Ehm, qowl ka soo horjeedana wuxuu laha waa waajib halkana labadii qowl baa ku sugan buu leya marka marka waxaa laga fahmayaa qofkan in dhiiggan laga rabo inuu yahay mustaxab ee oo aan waajib ahayn laakiin mualifku wuxuu rajaxay ehm, qowlka kale ah in dhiiggani uu waajibayo ayuu ku rajaxay kutubtiisa kale en minhaajka ahayd saasaana muctamad ah saasaana hee muctamad ah in dhiiggani uu waajib noqonayo qofkii musdelifo ka baxa fiidkii oo aan ku soo noqonin oo bacda nisfi leyl aan joogin in dhiigu ku waajibaya ayaa muctamad ah sababtoo ah mabiidka musdelifa wuxuu bilaabmaya bacda nisfi leyl habeenka marku kala barma kadib uu bilaabmaya waaya wuxuu yidhi wayusanu waxaa la sunneeyaa taqdiimu nisaa'i dumarkii in la hormariyo wadacafati iyo dadka itaalka daran bacda niصfi اleyli habeenkii niskiisa kadib ilaa minan mina loo hormariyo wayabqى hayruhum dadka intooda kale way hadhayaan buuri xataa yusalluu ilaa ay ku tukadaan musdelife asubxa salaada subax muqallisiina ayagoo goor hore tukanaya muqallis min atakliis bay ka timidoo manaa xilli mugdi ah oo isku jiro markaa salaaddii subax tukanaya uma dabeetana yadfacuuna waxay u fulayaan ilaa minan mino ayay qabanayaan wayaakhuduuna min musdelifata musdelifana waxay ka qaadanayaan xasan rami dhagixii la gamanayay ama quruuraxii la tuuranayay waayahay wuxuu yihi waxaa sunno ah in horay loo fuliyo dumarka iyo dadka itaalka daran sida dadka waayeelka ah iyo dadka xanuunsan musdelifa in laga fuliyo oo laga saaro bacda muntasaf leyl habeenkii markuu kala barhma kadib oo mino ay u baxaan si ay markaa u gaadhaan jamaraadkii intayna zaxmadu bilaabmin oo markaa dhagaxii u tuurtaan nabiga alah sl slam sidaas ayuu faray caaisha radi allahu tacaala canha sida caaشha ay warinayso wuxuu faray nabg alيه slam qaar ka mida zawjaadkiisii sida sawda bint zamca oo ahayd gabadh culus iyo umu slm radi الlahu taعalى canha ibn cabaasna wuxuu yihi waxaan ku jiray dadkii markaa nabg alيه slaam uu ku daray dacafada ahligiisa oo uu hormariyey xal ibn cabaas ina yar buu ahaa oo saddex toban jira dadka dacafada haddaba waa la hormarinaya sina zaxmaddii ugu dhicin oo dhagaxii hore habeennimoba dhagax way tuuranayaan dadka kale een dacfad ahayn musdelifay iska joogayaan sidaasaa sunno ah ilaa salaada subax ay ka tukadaan ay musdelife ku tukadaan muqallisiina ayagoo xilli hore tukanaya macnaha xilli mugdi ah oo fii awali اlfajr fajrka markuu saa u dilaaco ayay markaa tukanayaan suu nabig alay slat slam uu sameeyey dabeetana waxay u baxayaan mina musdelifana waxay ka qaadanayaan dhagaxii ay tuuranayeen ayay ka qaadan doonaan sayna ugu mashquulin markaa markay mino gaadhaan dhagax uruursigii bay markaa horey u tuurtaan dhagaxay qaadanayaan waa dhagax maalinta ay tuuranayaan oo toddobada quruurax ay maalinta tuuranayaan qowlkana wuxuu leeyahay toddobaatanka dhagaxa ay tuuran doonaan bay qaadanayaan toddobada maalinta la tuuranayo yoma naxr iyo saddex ceeshee ka dambaysa oo saddex iyo lixdan dhagax la tuuranayo midkiiba koo iyo labaatan wuxuu idhi faidaa balaguu markay gaadhaan almashcar alxaraam buurta loo yaqaano almashcar alxaraam waqafuu way istaagayaan wadacow ilaahay bay baryaan ila lisfaari way ducaysanayaan ila lisfaari ilaa iftiinka laga gaadho uma dabeetana yasiiruna way soconayaan fayasiluuna way gaadhayaan minan mina ayay gaadhayaan bacda uluuci الshamsi cadceeddu markay soo baxda kadib fayarmi kullu shaksin qof waliba markaa wuxuu tuuran doonaa xiina idin kolka ayada ah sabca xasayaatin toddoba quruurax ilaa jamrat اlcaqaba jamrat اlcaqabo ayay ku tuuran doonaan meesha loo yaqaano waa jamrat اlcaqaba اkubra aljamra اlkubra weeyatan wayaqطacu wuu goyn doonaa atalbiyata talbiyadii cinda ibtidaaءi الramyi marka uu bilaabo tuurashada wayukabiru wuu kibaaranayaa maca kulli xasaatin quruurux walba markauu tuurayo takbiir buu la imaanayaa wuxuu idhi markii dadka ay ka soo dhaqaaqaan musdelifa ay soo gaadhaan buurta loo yaqaano mashcal axaraam waa buur yaroo ku taalla musdelifa aakhirkeeda meesha u dambaysa buurta hadda waa la burburiyey oo meesheed waxaa laga dhisay masjid la yidhahdo masjid almashcar alxaraam halkaa markay soo gaadhaan ayay markaa istaagayaan oo ay ducaysanayaan ilaa dhulku iftiimo weli intaysa cadceed soo baxin iftiin markuu ku noqdo markaasay fuli doonaan laakiin ilaa intaa ducaday wadayaan maxaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu idhi faida afadtum min carafaatin fadkuru اllaha cinda almashcari alxaraam wadkuruuhu kama hadaakum wain kuntum min qablihi lamin addaaliin haddii aad carafo ka soo godoontaan ilahay waxaad ku xustaan cinda almashcaq alxaraam buurtaas mashcaq alxaraam agteeda ku xusu ilaahay marka ilaahay bay xusayaan way ducaysanayaan u waayahay dhulku iftiin noqdo oo mugdigii laga baxo dabeetana intayna cadceeddu soo bixin ayay markaa fulayaan iyagoo si xasilooniha u socda oo talbiyadii iyo dikrigii qaadaya waayahay dabeetana mina ayay gaari doonaan intayna cadceeddu markay cadceeddu soo baxda kadib bacda uluuc shamsi cadceeddu markay soo baxda kadib ayay markaa mina gaarayaan markaasuu qof kasta wuxuu tuuran doonaa toddoba quruurax ayuu ku tuuran doonaa jamrat alcaqaba eeg saddex jamaraad baa jira aljamra الsuqra wاlwusطى wاlkubra suqra waa tan u sukaysa wusطana waa tan ku xigtee dhex kubrana waa tan agga u dambaysa xagga xaramka xigta taasaa alkubra la yidhahda jamrat اlcaqabana waa la dhahaa kuwa kale jamro ma la dhahaa tan laakiin jamrat اlcaqabana waa la dhahaa jamratu aljamra اlkubrana waa la dhahaa waaya taas markuu gaadho labada hor uu dhaafaya toddoba markuu gaadho ayuu markaa toddobadii dhagax ee uu ka soo qaatay musdelifa ayuu ku tuuri doonaa talbiyana talbiyadana halkaasuu ku jaraya halkaasi talbiyadii uu qaadayey xaajigu ku go'aysaa markuu dhaga tuurka uu bilaabo dhagax uray markuu bilaabo inuu tuuro ayuu halkaa kusoo gabagabaynaya talbiyadii mar dambe talbiyadii la imaan mahayo maxaa yh nabig alay slam talbiyada halkaas ku gooyey markuu dhagax tuurkii uu bilaabay sida saxiixayn ku sugan xikmada ku jirta waxaa weeye qofkani wuxuu bilaabay inuu xajkii ka xalaaloobo mar hadduu dhagax tuurka bilaabay xalaaloobitaankii xajku guda galay marka talbiyadii ayuu halkaa ku jaraya talbiyadin waxay dikrigii xaajigu qaaday dhagax kasta oo tuurayana takbiir buu raacinaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar sidaas u tuuranaya waaya sida nabig alay laga wariyey uma dabeetana yadbaxu wuu man qofkii macahu hadyun hadyi wata qofkii hadyi sida hadyigiisa ayuu gowrici doonaa uma dabeetana yaxliqu tinta ayuu xiranayaa aw yuqasiru ama wuu gaabsanayaa tintii walxalqu xirashadii ayaa afdalu ka fadli badan waxa weeye gaabsigii in timihii la gaabiyo wa tuqasiru lmar'atu haweenaydu tintii way gaabsanaysaa iyadoo ma xiranayso walxalqu xirashadu nusukun waa cibaado cala almashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabanno wa aqaluhu waxaana u yar alaau shacaraatin saddextin xalqan tuxlaqu la xiraya xirasho aw taqsiiran tuqasaru la gaabinaya gaabin aw natfan aw tuntafu la natfan tifid aw ixraaqan ay tuxraqu la gubayo gubid aw amase aan ay tuqasu la jarayo qasan jarid waman laa shacra bira'sihi qof aysan tini ku oolin madaxiisa yustaxabu waxaa la sunneeyaa imraaru lmuusa sakiintii inuu marmariyo calayhi madaxii inuu marmariyo waaya kadib markuu qofkii dhagaxtuurkii uu gebagabeeyo camalka soo raaca waxaa weeye inuu markaa neefkii uu siday haddii uu hadyi u siday xaramka inuu hadyigii gowraco hadyiguna waxaa weeye waa neefka loo hadiyeynayo xaramka ayaa waxa la dhaha hadyi ama geel ha ahaado neef geela ama neef loo ha ahaado ama neef ari ha ahaado waagii hore hadyi baa xaramka la keeni jiray oo dadku ay u keeni jireen xaramka oo meelefka fog ay uga soo kaxayn jireen hadyigaasi marka sunnu ahaa in xaramka hadyi la keeno nabiga calayhi salaatu wasalaam fii xajat alwadaac boqol neef oo geel ah ayuu xaramka oo gacantiisa shariifka uu ku gowracay saddex iyo lixdan ah. waxay dhahaan saddex iyo lixdankaas gowracay ishaaratan ilaa cumrihi sala allahu calayh wasalam nabiga da'diisu ishaarayaan intii soo hadhayna wuxuu u sayid cali oo gowracay haddaba hadigaas ayuu gowrici doonaa haddii uu hadyi sido kadibna wuu xiiranayaa ama tintii buu gaabsanayaa waaya maxaa yeelay ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka ayuu inoogu sheegay muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin timihiina idinkoo xiiraya ama gaabina ilahay midkoodee fadli badan xeerashadii iyo gaabsigii xiirashadii baa fadli badan sababtoo ah nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam saddex jeer buu u duceeyey dadka timaha xiiranaya allahuma arxam اlmuxalliqiin qaaluu wاlmuqasiriina ya rasuula الlah qaala allahuma arxam اlmuxalliqiin qaaluu wاlmuqasiriina ya rasuula الlah qaala allahuma arxam اlmuxalliqiin qaaluu wاlmuqasiriina ya rasul allah qaala wاlmuqasiriin yani ilah u naxariiso kuwa timaha xiiranaya nabig alay slam yidhi asxabtu waxay dhhen ya rasul iyo kuwa timaha gaabsanayaba markuu saddex jeer u duceeyey kuwii timaha xiiranaya markii afraad wuxuu yidhi wاlmuqasiriin kuwa timaha gaabsanaya ilah u naxariiso marka halkaa waxaa laga qaatay xeerashadu inay fadli badantay waaya gabadhuse timaha ma xiranaysa iyadu way gaabsanaysaa timihii bay aranaysa xoogaa yar bay ka jaraysaa oo culimmadu waxay dhaheen qayb kasta oo isku xidhan timaheeda intay isku qabato ayay fiidda hore ama darafka hore wax yar oo santiya ay ka jaraysaa qadra unmula yacni xubintaa farta ee hore in la eg bay ka jaraysaa daraf kasta saas ayaa gabadha loo sunneeya maxaa iyada looma eh, jideeyo inay timihii xirato maxaa falxumay ku tahay gabadha inay timaha xirato raggiina isku shabbahaysa xalqigaasina waa nusuk walxalqu nusukun xalqigaasi waxa weeyaan cibaado wey cala almashhuur maxaa yeelay nabig ala sl slam wuxuu ku tilmaamay xalqigii eh, inuu ka fadli badan yahay gaabsashadii marka tafdiilkaas wuxuu tusinaya inuu cibaado yahay waaya qowl kale oo ka soo horjeeda qowlka mashhuurka wuxuu leeyahay cibaado ma ahee waxa weeye waa istibaaxatu maxduur yacni xajkii baa lagaga xalaaloobaya xajkii baa lagaga xalaaloobaya cibaado maaha nusub ma aha ama camal acmaasha xajka mid waa lagaga xalaaloobaya un xajka saasuu leeyahay qowlka ka soo horjeeda mashhuurka laakiin sida muctamadka waa cibaado ilahay lagu dhowaanayo waxaana u yar saddex tin uun qofkii inuu jaro ayaa u yar inta u yar ee qofkii ku xalaaloobaya waa saddex tin inuu jaro maxaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu uhi muxalliqiina ru'uusakum ay shacra ru'uusikum timaha madaxiina idinkoo jaraya tima ilahi ka cabire timuhuna waa jamac jamacna waxaa u yar saddex marka saddex baa u yar tin inuu qofkii iska jaro laakiin waxaa fadli badan qofkii inuu madaxiisoo dhan tinta ku taalla inuu wada xiiro ama wada gaabiyo laakiin dhinacuun inuu wax ka jaro waa laga fiican yahay culamada qaar baa arinkaas aan aqbalaynin saa darteed khuruujan min alkhilaaf inuu eh, tinta wada xiiro ama wada gaabiya fiican xalqiga ama taqsiirkaasin wuxuu ku xasilayaa inuu tinti ama xiiro ama uu gaabiyo ama uu tifo ama uu gubo ama uu jaro intaaba uu ku xasilaysaa waaya si kastaoo tinta ku zuuliyo biayi ariiqu ku zuuliyo uu ku xasilaysaa qofkii madaxiisu wax tina aana ku oolin oo ilaahayba uu abuuray asagoo bilaa tin ah amaba tintii dhowaan iska xiiray maalan qofkii xajkii buu xajiyey markuu xajka dhammeeyey buu cumro u baxay isagoo dhowaan xiirtay oo madaxiisa wax tina ku olin saacad kadib ba cumradii u dhameeyey markaa muxuu samaynayaa yustaxabu imraaru lmuusa calayh sakiintii inuu marmariyo madaxii waxaa weye dhukuraa ayaa markaa sunno ah. تشبها بالحاaلقين و isku شhaبhaya dadka timaa حiranay isku شhaبhaya isu ekaysiinaya فتشبهوا in لم تكuنوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاa حبل واaya markaa saasaa suنaa lakiن waaجiب ma waaجiب ma inuu sakintii marmariyo مaxaa yh mar haddii tintii waaجiب ku تacalقay meeشhay ka baxday de وujuudku u dhacaya sida qofkii waxay dhhn culmmadu gacanta go'naa أقطac اليad ah de gacantii waxa wey hadday xusul ka go-anta maydhid gacantaasu ka dhacaya cududda inuu xagga hore uu maaratay biyaha mariyo waa shay mustaxaba ah, waa soo dhaafaysa manhaajka ya farasu cadmi اlcadud waa kii yundabu an yaksila ra'sa cadmi اlcadud waa yahay haddaba wuxuu idhi faidaa xalaqa haddii uu xiirto tintii aw mase qasara gaabiyo dakhala makkata maka ayuu markaa gelayaa wadaafa wuxuu dawaafayaa dawaafo rukni dawaafkii ruknigaha ayuu dawaafayaa wa saca sacyi ayuu la imaanaya lam yakun hadduusan ahayn saca mid horay sacyi la yimid hadduusan ahayn sacyiga ayuu la iman doonaa uma dabeetana yacuudu wuxuu laabanayaa ilaa minan mina ayuu laabanayaa wuxuu qofkii markii timaha uu xiirto ama uu gaabiyo kadib makuu gelaya minuu ka soo baxaya oo maku imanaya xaramkiibuu gaarhayaa kadibna wuxuu la imanaya dawaafkii rukniga ahaa dawaafka rukniga waxa weeye dawaaf alifaada dawaaf alifaadihi weye dawaaf rugnina waa la dhahaa dawaaf alifaadana waa la dhahaa sacyigiina wuu la imaanaya hadduusan horay sacyiga oola imaanin markuu dawaafulquduumka la yimid hadduusan sacyi ka dambaysiinin iminka ayuu sacyiga la imaanaya marka dawaaflifaadaha la yimaado kadib hadduu horay sacyiga oola yimid bacda dawaafilquduumna dawaafilquduum kadibna soo celin mahayo sacyigii sida horey bay noo soo dhaaftay kadibna mina ayuu u laaban doonaa markii uu dawaafkiiyo sacyiga dhammeeyo mino ayuu noqonayaa waaya si uu markaa habeenadii mina uu halkaa ugu hoydo suu maalifku dib ka sheegi doono wuxuu idhi wahada اramyu tuurashadan wاdabxu gowracan wاlxalqu xeerashadan wاطawaafu iyo dawaafkaniba yusanu waxaa la suneeya tartiibuhaa in loo tartiibiyo kamaa dakarna sidaan usoo soo xusnay in loo tartiibiyo sa u kala horeeyaan oo tuurashada la horreysiiyo gowraca lagu xujisiiyo oo xeerashada lagu xujisiyo o lagu xujisiiyo sidaa in loo tartiibiyo ayaa markaa sunno ah wayadkhulu wakhtihaa wakhtigeedun wuxuu u binisfi leylati اnaxri habeenkii gowraca ee habeenkii ciidda weeye markii habeenku kala badhmo ayuu markaa wakhtigeedu gelayaa acmaashan wayabqaa uuna baaqi ahaanayaa waktu rami wakhtigii tuurashadu ilaa aakhiri yowmi اnaxri maalintii gowraca aakhirkeed inta laga gaarayay ayuu wakhtigii ramiga maalintaas dhagax tuurkeedii baaqi ahaanayaa uu joogayaa waa yahay walaa yakhtasu dabxu gowracii khaas kuma aha bizamani zaman khaas kuma ah qultu waxaan idhi asaxiixu waxaa weeye ikhtisaasuhu gowracaasi inuu khaas ku yahay biwaqti udiyati waqtiga udxiyada waseyaati wuununa iman doonaa fii aakhiri baabi muxaramaati اlixraam baabkii waxyaabihii ixraamka xaaraanta ku ahaa aakhirkiisa ayuu noogu imaan doonaa cala asawaabi sida toosan wallaahu aclam walxalqu xeerashadii wadawaafu dawaafkii wasacyu sacyigii la aakhira liwaqtiha wakhtigeedu aakhir ma leh waa yahay oo xilli u dambeeya oy leeyihiin ma jiro wuxuu yidhi acmaasha maalinta tobnaad la samaynayo yowma naxr waa afar camal ramyi dabxi xalqi iyo dawaaf afartaa wey waa tuurashadii gawricii xirashadii iyo dawaafkii afartaa camal waxaa sunno ah in sidaa loo tartiibiyo oo marka u horraysa qofkii dhagaxii uu tuurto kadibna neefkii uu gowraco hadduu neef sido kadibna tintii uu xiirto kadibna uu dawaafo sidaa inuu tartiibiyaa sunnaah maxaa nabig ala sl slam sidaas ayuu u tartiibiyey wuxuuna yidhi khuduu canii manaasikakum waa sunno tartiibkaase waajib ma aha culammadu waxay ku dabdiyaan acmaasha ran xad ran xad ra'daasi waa lirami nuunku waa linaxri gawraci xa'du waa lilxalqi xirashadii da'du waa liawaaf ran waxaa kaloo ku tartiibiyaan radaa xa ra'du waa lilramyi daalku waa lildabxi xaaduna waa lilxalqi tartiibkani waajib ma aha maxaa yeelay wakhtiga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nin baa nebigu u yimid markaasa wuxuu uhi ya rasuul allah waxaan xirtay intaanan hee dhagaxii tuuranin waxaa la rabay inu dhagaxa tuurto kadibna hee kadibna uu tintii u xirto marka wuxuu ihi waxaan horraysiiyey buu ihi xirashadii intaan dhagaxi tuuraninba nabig alay slam wuxuu ihi irmi walaa xaraj imikaba tuuro wax dembi kuma saaro uhi mid kale u yimid wuxu uhi ya rasuul allah afadtu ila albeyti qabla an arbiya dawaafulifaadihii baan la imid intaana dhagaxi tuuran nabig alay slam wuxuu ihi irmi walaa xaraj dhagaxa tuuro wax dembi ahna kuma saaro cabdullahi bn camr bn caas baa xadidka warinaya wuxuu ihi famaa su'ila rasul lah sl can shayin yowmaidin qudim walaa ukhri ila qaal ifcal walaa xaraj maalintaa nabig alay slam shay lama weydiinin la hormariyey ama dib loo dhigay ila nabigu ala slam wuxuu dhahayay ifcal walaa xaraj samee wax dhiba ma leh wayadkhulu waktuhaa waktigii macnaha acmaashan afarta waktigeed wuxuu gelayaa binisfi leylati اnaxr yacni habeenka yowm naxri maalinta tobnaad habeenkeeda markii habeenkale marka la gaadho ayuu waktigeedu gelayaa markii laga reebo gawraca gawraca markii laga reebo gawraca dib uu muallifu ka sheegi doonaa waa yahay oo tuurashadii iyo waxaa weeye dawaafkii iyo xalqii intaaba habeenkii markala barhmo ayaa markaa u gelaya waxaa nabig alay slam ad ogtihiin dadkii dacafada ahayd habeenkala barhkii buu fasaxay marka waxay ka dhiganta inay dagaxii tuuran karaan habeenkala barhkii wixii ka dambeeya wakhtiga ramyigu maalintaa tobnaad la tuuranayo wuxuu baaqi ahaanayaa buuri ilaa aakhiri yowmi اnaxr maalinta tobnaad akhirkeed intaa laga gaarayo maxaa nabig ala sl nin baa u yimid wuxuu hi ya rasuul allah waxaan tuuray buu yidhi dhagaxii bacdama amsaytu markaan galabaystay kadib nabig ala sl u la xaraj wax dhiba male yani ilaa maqribka ayuu ku wada malifka ilaa maqribka wakhtigii tuurashada maalintaas waa la tuuran karaa laakiin sida muctamadka ah wakhtigani waa waqtu اlikhtiyaar ee ma aha watu waktu aljawaaz ma aha waqtu jawaasku wuxuu yani soconayaa ilaa maalinta labaad ataa wuu tuuran karaa maalinta kuxigta ataa wuu tuuran karaa malifka dib buu ka sheegi doonaa in maalin walba dhagaxa la tuuranayay in la soo qallayn karo maalinta ka dambaysa iyo maalinta kusii xigtaba intaa uu soconayo marka sida saxiixa waa sidaas ee waxa weeye hadduu maalinta ka dambaysa u dibdhigo adda'an buu dhacaya mhm. marka wakhtigii huruubka khaaskuma aha saasaa muctamada waaya gawracu asagu wakti khaas kuma ah walaa yakhtasu dabxu bizamn gawracu wakti khaas kuma ah wakhtiguu doono ayuu markaa gawrici karaa buu i waa qowlka raafici nawowi ka dabatg wuxuu ihi sida saxiixa wuxuu khaas ku yahay wakhtiga udxiyada marka wuxuu noogu imaan doonaa buu hi asagoo yani saxiix ah oo sida sawaabka ah fi aakhiri baabi muxaramaat اlixraam baabu muxaramaat alixraam baabkaas ayuu si fiican asagoo saxa u sheegi doonaa buu hi calaa kulli xaal mualifka halkan waa lagu qabsado waxaa la yidhi hadigan layidhi gawraciisu khaas kuma aha zaman raafic wuxuu oga jeeda baa layidhi yani dhiigga jubraanaadka iyo dhiigga maxduuraadka dhiigga maalan qofku waajibaya oo kale wakti khaas kuma aha mualifkan halkan wuxuu u fahmay in loo jeedo hadiga soo hadiyeynaya xaramka waaya maxay labadaba hadi baa la dhahaa marka kaas ayaa waktiga udxiyada khaas ku ah suu mualifku sheegi doono waaya wuxuu yidhi xalqiga wاlxalqu wاطawaafu wالsacyu laa aakhira liwaktiha xalqigii iyo dawaafkii iyo sacyigiiba wakti ma leh nihaayadoodu wakti ma leh macnaa qofku wakhtiguu doono ayuu xihan karaa maalinta tobnaad maalinta ko iyo tobnaad maalinta labiyo tobnaad maalinta saddexiyo tobnaad dawaafka saasoo kale wakti ma leh xataa yani dilxijo aakhirkeeda wuu dibdhigi karaa xataa dilxijo uu ka dambaysiin karaa dawaafka iyo sacyiga iyo xalqigaba intaba laakiin qofkii hadduusan la imaan acmaashan dee ma xalaaloobayo hadduusan dawaafkii iyo sacyigii iyo xalqii la imaan qofkii waxa wey muxrim buu ahaanayaa waaya wuxuu yidhi waidaa qulnaa haddaan dhahno alxalqu xirashadii nusukun cibaado wey fabificli inayni labo samaynteed oo ah min aramyi tuurashadii wاlxalqi xeerashadii wاdawaafi dawaafkii yani laba ka mid ah tuurashadii iyo xirashadii iyo dawaafkii xasala taxalul اwal ayuu xalaaloobidii hore ay ku xasilaysaa waxalla bihi xalaaloobidda waxaa ku xalaal noqonaya allubsu xirashadii dharka la xidhanayay dharkii tollaa ama gudaha lahaa wاlxalqu iyo xeerashadii wاlqalbu iyo icdiya iska jarkii wakada waxaa la mid ah asaydu ugaarsigii wacaqdu nikaaxi iyo caqdigii nikaax meherkii iadhar haddaan abano qultu waxaan idhi aladaru muctamadku waxaa weeye laa yaxilu ma xalaaloobayo caqdunikaaxi meherkii kuma xalaaloobayo taxalulka koobaad wallahu aclam waidaa facala aalia ka saddexaad hadduu sameeyo oo arrimihii soo sheegayna ka mid ah iyo xalqii iyo dawaafkii xasala waxaa markaa xasili doona altaxalul aani xalaaloobitaankii labaad waxalla bihi waxaana ku xalaal noqonaya baaqi lmuxaramaat waxyaabihii la xaaraameeyey intoodii kale wuxuu ku yidhi haddii aan dhahno xalqigu waa cibaado waana sida muctamadkii hore inoo soo dhaaftaye saddexna laba ka mid ah haduu sameeyo xalaaloobitaankii koobaad ee xajku ka xalaaloobayey ee waxyaabihii muxaramaadka ah barh ka mid a ah, ay xalaal u noqonayeen ayaa marka u xasilaya qofkii xaajiga ah oo waa maxay ramigii xalqigii iyo dawaafkii dhagax tuurkii timaxeerashadii iyo dawaafkii saddexdaa laba ka mida hadduu sameeyo taxalulkii koobaad baa u xasilaya waaya taxalulkii koobaad ayaa markaa u xasilaya xajku wuxuu leeyahay laba taxalul التaxalل الأول والتaxalل الثاني xalaloobitaanka koobaad iyo xalaloobitaanka labaad waayahay xalaloobitaanka koobaad wuxuu ku xasilayaa labo saddexdan ka mid inuu sameeyo tuurashadii dhagax tuurkii iyo xirashadii iyo dawaafkii hadduu laba ka mida sameey maalan dhagaxii buu tuurtay timihiina wuu xirtay ama wuu gaabsaday marka taxalul awal baa u xasilay ama dhagax tuurkii iyo dawaafkii buu sameeyey timi xeerashadii uu dambaysiiyey taxalul koobaad baa u xasilay waaya hadduu ka saddexaad ku darana taxalul akbar ama taxalulkii labaad xalaloobitaanki labaad baa u xasilaya waaya haddaba xalaloobitaanka koobaad maxaa xalaal ku noqonaya qofkii markuu xalaaloobo taxalulkii koobaad waxaa ku xalaal ku noqonay u yidhi dharkii caadiga ahaa buu xidhanaya labadii go iska dhigaya ninkii dharkiisa caadiga ahaa ee waxa weeye khamiiskii ama shaarkii sarwaalkii ama wuxuu jeclaa dharku xidhan jiray ayuu iska xidhanaya o xalqii hadduusan xiiranin dee timihuu iska jari karaa ciddiyihuu iska guri karaa ugaarsigii baa xalaal u noqonaya ille waxao dhan muxaramaad bay ahayaan caqdigii nikaax inkastoo kaa nawowi ka daba imaan doono nikaaxi inuu markaa uu markaa uu rito ama gabadh loo meheriyo ayaa markaa xalaal u noqonaysa weli sidoo kale cadarkii dhiibkii ayaa xalaal u noqonaya madaxiisi inuu asturo gabadhii inay wejigeeda qariso waxyaabahaas o dhan baa xalaal noqonaya waayahay laakiin nawowi ka daba tago wuxuu ihi caqdiga nikaaxa waxaa adhar ah inuusan xalaal noqonin taxallul koobaad caqdiga nikaaxa xalaal ku noqon maayo gabadhii inuu u galmoodana xalaal uma noqonayso wixii dumar ku saabsan haddaba xalaal ma noqonayn lakin waxyaabihii kale ayaa markaa loo ogolaanaya waxaana taa daliil waa xadiidkii nasaa-i wariyey biisnaadin jayid nabigu yidhi alayh salatu slam ida ramaytum اljamra faqad xal lakum kulu shay ila الnisa haddii dhagaxii aad tuurataan waxaa wax kasta xalaal buu idin noqonaya oo waxyaabihii dee maxduuraadkii xaj ka mid ah markii laga reebo dumarka ka saddexaad hadduu sameeyo shaygii saddexaad oo taxalulkii labaad uu xasilo waxyaabihii muxaramaadkee soo haray oo dumarkii ahaa ayaa markaa xalaal noqonaya xaaskiisa xalaal buu noqonaysaa meher cusub inuu rito oo gabadh loo meheriya xalaal buu noqonaya waaya taxalulkii labaad markaa wuxuu noqonaya qof caadi ah oo xalaalu noqonaya mar haddii taxalulka labaad uu sameeyo wuxuu hi waidaa qulna haddaan dhanaan xalqu xirashadii nusukun cibaado wey faficli inayn laba samayntood oo min aramy ah oo min arramyi ka mid ah iyo walxalqi xerashadii wadawaafi dawaafkii xasala taxalul awal ayuu taxalul koobaad ku xasili doonaa waxaa la bihi waxaana ku xalaal noqonaya allubsu xerashadii dharka caadiga la xidhanayay walxalqu xerashadii walqalmu cidiye jarki wakada saydu ugaarsigii baa lamida wa caqdu nikaaxi iyo meherkii fi labhar haddaan qabano qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay alabharu muctamadku waxa weye laa yaxilu caqdu nikaax caqdigii nikaaxu ku xalaal noqon mahayo taxalul koobaad wallahu aclam waidaa facala aalia saddexdii arrimoodaan soo sheegaynay saddexaad hadduu sameeyo labadii hore uu sameeyey kii kale hadduu sameeyo xasala taxallul aani xalaaloobitaankii labaad ayaa markaa u xasilayo waxalabi waxaa ku xalaal noqonaya baaqi lmuxaramaat waxyaabihii muxaramaadka intoodii kale faslun fasalkan mualif wuxuu ka hadlaya almabiit bimina layaali ayaami tashriiq in loo hoydo mina habeenada ayaamu tashriiqa ayuu kaga hadli doonaa iyo shuruudii ramiga yani shuruuddii e, ganashada dhagax la garanayay iyo dawaafulwadaaci ayuu markaa ku sheegi doonaya axkaamtiisii wuxuu idhi idaacadda haddii usoo laabto xaajigii ilaa minan mina hadduu usoo laabto baata wuxuu u hoyanayaa biha mina leylatay atashriiqi labadii habeen ee ka mid ahaa ayaam atashriiqi warama wuu tuuranaya kula yowmin maalin walba ila aljamaraati alaa saddexdii jamr ayuu tuuran doonaa kula jamratin jamro walba wuxuu ku tuuranaya sabca xasayaatin toddoba fa idaa rama alyowm aani maalinta labaad haddii uu tuurto oo araada uu doono an nafra inuu fulo qabla huruubi shams cadceed intaynu dhicin ka hor jaaza waa bannaanyah arrinkaasi wasaqada mabiitu leylati aalii habeenkii saddexaad hoyashadeedu wuu ka dhacayaa wa ramyu yowmihaa iyo maalintaas tuurashadeedii fain lam yarfir haddii uusan fulin xataa harabat ilaa cadceeddu ay ka dhacdo wajaba waxaa markaa waajib noqonaya mabiituhaa habeenkaas inuu u hoydo mina waramaa wuuna tuuranayaa jamaraadkii alhada berri wuu tuuranayaa waaya wuxuu yidhi xaajigii haddii mina uu soo laabto wuxuu u hoyanayaa mina labada habeen ee ka ah ayaamu tashriiqi waa habeenka koyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad habeenka saddexiyo tobnaadna wuu hoyanayaa ayadna laakiin mualifku dib ka tilmaami doonaa habeenkaas xukunkiisa waayahay nabig alayh salaam uu u hoyday mina laakiin mina way ka duwan tahay mabiidkeedu mabiidkii musdelifo mucdam aleyl habeenka badankiibaa la eegayaa habeenka badankii waa inuu mina uu joogaa dib wuu u noqon karaa intuu habeenkii fiidkii uu maaratay maqhribkii uu bilaabo mabiidkii markii habeenkale barkii la dhaafo wax yar markaa wuu noqon karaa oo hoteelkiisa uu iska aadi karaa dad badan saasay yeelaanba marka eh, waa qofkii aan khaastan khaymo haysanin lakiin qofkii khaymo haysta xaajiga de rasmiga ah eh, de khaymadiisu iska joogaya calaa kulli xaal eh, saddexdaa habeen ayuu marka u hoyan doonaa nabig ala sl slam saasuu sameeyey wuxuuna yidhi khuduu canii manaasikakum waaya labadaa habeen buu u hoyanayaa maalin walba oo ka mid ah labadaa habeen maalmaheedana wuxuu tuuranaya jamaraadkii saddexda jamra suqra wlwusla wlkubra jamro kasta toddoba qurax buu ku tuuran doona haddaba maalin kasta ko iyo labaatan dhagax ayuu tuuran doonaa maalinta labaad haddii uu tuurto haddaba oo uu doono inuu iska baxo araada nafra uu doono inuu baxo intayn cadceeddu u dhicin ka hor jaaza wuu bannaan yahay bixitaankaas araada nafra uu doono marka inuu baxo qabla quruubi shamsi cadceeddu intayna dhicin jaaza u bannaanta oo inuu tacajulo ayaa markaa u bannaan uu degdego ilahay qur-aanku inoogu sheegay faman tacajala fii yowmayni falaa ima calayh waman ta'ahara falaa ima calayh liman ittaqa qofka ilahi wuxuu idhi degdega fii yowmayni laba maalmood gudahood ku degdego macnaha maalinta labaad markii uu dhagaxii tuurto kadib iskaga baxa oo degdega falaa ima calayh waman taahar qofkii dib u dhaco maalinta saddexiy tobnaadna iska jooga yani alyowm aali cashar min ayaami tashriiq waa maalinta saddexaade inuu markaa iska joogo doonaana waxa weye qofkaasna falaa ima caleyh dembi dushiisa ma ahaanin oo markaa dembiga waa laga dhaafaya bu liman ittaqaa waayahay haddaba haddii uu markaa baxo intayn cadceeddu dhicin ka hor waxaa ka dhacaya mabiidka ama hoyashadii mina uu hoyan lahaa habeenka saddexaad dhagax tuurkii maalinteedana wuu ka dhacayaa ha ilahi ba qur'anka inoogu sheegay dad badan oo xujaaja sidaas sameeyaan oo iska tacajulaan waayahay haddii haddaba uu doono qofki inuu iska joogo iska nagaado oo mina iska joogo waana sida afdalka ee fiicane nabigana uu sameeyey calayhi الsalaaةu wasalaam oo maalintaa uu iska joogo maalinta saddexiy tobnaad min ayaami tashriiq fain lam yanfir qofkii hadduusan bixin xataa harabat ilaa cadceedu ka dhacdo wajaba mabiituha inuu markaa dina u hoydo ayaa markaa waajib ku ah berrina inuu dhagaxii tuurto ayaa markaa waajib ku noqonayaa mar haddii cadceeddu ugu dhacdo mina ka warran qofkii asagoo diyaargaroobi alaabta xidhanaya oo ka guuraya mina cadceedda ugu dhacday laakiin raba inuu baxo kaasi wax dhibaa maleh waxa weye wuu ka baxayaa mina oo habeenkaa mabiidkeedii waajib uma ah sidoo kale asagoo dhexda sii socda oo ka sii baxaya haddii cadceedda u dhacdana waa la midoo asna inuu markaa mina u hoydo habeenkaas waajibkuma ah dhagax tuurkiinu ka dhacaya wuxuu idhi wayadkhulu wuu gelayaa ramyu tashriiqi ramyu kulli yowmin min ayaami tashriiqi maalmihii hilibwarashada tuurashadeedii wuu gelayaa bizawaali shamsi cadceeddu markii ay iilato wayakhruju wuuna baxayaa ramigii wakhtigiisu biuruubihaa ay biuruubi shams cadceeddu markay dhacdo ayaa mutashriiqi wa qiila waxaa la yidhi yabqaa wakhtigii wuu baaqi ahaanaya wuu joogayaa ila alfajri fajarka inta laga gaadho wakhtiga dhagax tuurka saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqu wuxuu gelayaa buu ku yidhi markii cadceeddu ay dhinaca qoraxdhaca u suusho markii wakhtigii duhurka u galo ayuu dhagaxtuurka bilaabmaya subax hore ma tuuran karo subax hore ma tuuran karo sidaasay jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan afarta aimaba sidaasay qabaan markii zaxmadu ay badatay xilligii jamaraadka aan la dhisin ee dad badan ay dhagaxtuur ku dhiban jireen ayaa culimmadii sacuudiga qaar ka mid ah, sida sheekh ibnu baaz raximah allahu tacala ay fatwoodeen in la tuuran karo xilli kasta gelin hor iyo gelin dambaba si dadkii zaxmadii loo yareeyo laakiin hadda wax daruro keenaysa ma jirto in fatwada la qaato maxaa nabig ala sl uu sugayey ilaa cadceedda intay ka suusho marka cadceedda suusho unbuu tuuranayay saddexda maalmoodba marka hadiga nabiga ala slam in la khilaafa ma aha culimmadanu fatwadoodu waxay ahayd lidaruurati marka daruuradiina hadii mar meesha ka baxday waxa weeyaan addaruuratu tuqadaru biqadariha marka gelinka hore in la tuurto ma banaana waaya wakhtigeedu goormuu ka baxayaa buuri wayakhruju wakhtuhaa biguruubiha cadceeddu markay dhacdo ayuu markaa baxayaa buuri waa wakhtu ikhtiyaarki wati ikhtiyaarka wa lakin wakti jawaaskii wuu joogayaa oo ma baxayo ilaa habeenka ataa wuu tuuran karaa xataa maalinta ka dambaysa ataa wuu tuuran karaa dhagaxii maalinta hore wuxuu la tuuran karaa maalinta dambe ee ku xigta ilaa maalinta waxa wey u dambaysa yaam tashriiqa ayuu dhagax tuurki markaa soconaya ilaa cadaalinta ka dhacaysa waktigaa wuu tuuran karaa xataa saddexdii maalmood dhagax tuurkoodii maalinta u dambaysa isku geyn karaa inkastoy fiican tahay maalin kasta waktigeeda inuu tuurto waaya qowlba wuxuu leeyahay yabqaa wakhtigii dhagaxtuurku wuxuu eh, baaqi ahaanaya ilajri